بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين على عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد dhammaan walaalaha muslimiinta a dhegeysanaya waxaa le assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacd asalaam rub ahaantii waxyaalaha gaalada iyo shayaadiinta u adeegeysa ay ka wadaan magaalada muqdisho waa wax aada iyo aada u foolxan waana waxa ay u dagaalamayeen qoryaha u qaateen madaaficda ay u rideeyeen dadka muslimiinta ay u qixinayeen waa waxa maanta ay wadaan oo fasaadka ah akhlaaq hadday tahay iyo adduunye hadday tahay iyo diin hadday tahay dadkii ay ka baabi'iyeen maantana ay usoo dhigtay dadka inay ka ganacsadaan oo ay xirxiraan oo masaajida ay usoo galaan guryaha ugu galaan suuqyada ugu galaan jidadka u istaagaan meel kasta ay ka xelaan taasi waxa weeyaan waa dhaqanka lagu yaqaano dadka waxaa gaalada ah iyo gaalraacyada waana hadafka qolay u shaqeeyaanba dadka muslimiinta inay ah dhibaateeyaan xilli kasta iyo wakti kasta iyo meel kastaba ay ku dhibaateeyaan allah subxaana watacaala ayaa nimankaa nooga warramay oo allihii abuuray oo xawaashooda ka warqaba allah wuxuu lehi subxaana watacaala in yaskafuukum yakunuu lakum acdaa wayabsuduu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisuu wawaduu law takfuruun allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay nimankaasi haddii ay idinku guulaystaan oo gacanta ay idinku dhigaan waxay idiin noqonayaan kuwa cadow ah waxayna idiin soo fidinayaan gacmahooda iyo carabiyaashooda xumaan bay idinku soo fidinayaan waa ujeedaan maanta dadkii gacmahooda ay u fidiyeen way ka qabanayaan way ku dhagayaan meel kasta masaajidii oo salaadii loola tuka waayo subaxay ku dhagayaan waxa dariiqii baa laga mari la-yahay qof weyn iyo qof yar iyo qof haweere iyo qof raga mid weyn iyo mid yar kulli way ku dhagayaan marka waxa ummadiida ciqaabaya oo dhibaataynayaan taasi marka waa xagga gacmaha waana midda ay madaasiida ugu ridayeen oo u qixinayeen oo u dhibaataynayaan markasta oy gantaalaha iyo balaayada ugu gabayaan marka gacmahooda idiin fidinayaanoo oo idinkula dagaalamayaan waxay kaloo idinkula dagaalamayaan carabyaashooda waleylan wa nahaaran idaacado iyo warseedyo iyo balaayo ayay u furteen inay dadka muslimiinta ay ku dacaayadeeyaan oo ay ku caayaan nimankii arxanlaawayaal waxa weeye argagixiso nabaddiidiyo balaayo magacyo fara badan dadkii muslimiinta ah ayay u bixinayaan oo carabkooda ay ku durayaan oo mar kasta ay wax uga sheegayaan intaasoo dhan maxay u yeelayaan inay maaragtay gacantii kula dagaalamaan gacmahooda ay ku laayaan markii muslimiinta ah ku dhibaatay ku qabtaan xabsiyada ay ka buuxiyaan ay ku silciyaan carabkana ay ku dacaayadeeyaan muxuu yahay hadafka ay kaleeyihiin yihiin wawaduu law takfuruun intaasoo dhan waxaa loo samaynayaa oo dadka magaalada muqdisho loogu ciqaabayaa oo leyla wanahaara loo qaqabanayaa oo loo dhibaataynaya oo loo silcinaya wax kale maahan gaaladu waxay jecel yihiin dadku inay gaaloobaan waxay rabaan dadka inay gaalnimada qaataan oo ku qancaan ilaa ay gaalnimadaas qaataanna hadda dagaalkaas way ku wadayaanoo ma ka joojinayaan leyla wanahaaran marka waxaan leenahay dadka muslimiinta war diintii rabbi subxaana wa tacaala idiin soo dejiyey war kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi waaalih wasalam fiiriya wardadii qaata hadalka allah wardadiihu waxaad yeeshaan dulliga iska dulqaada oo ixaanada aad ku jirtaan gaalo dulliyaho wasaq ah oo dhulkoodii soo najaaseeyey inay maanta magaaladiinna iyo guryihiinna iyo masaajidiinna kugu yimaadaan oo idinku dullaystaan oo idin ixaanaystaan oo isay rabaan idinka yeelaan waa dulli adinku aada xambaarsanteen weeye marka waxaan leenahay war dulliga iska dulqaada oo waxa weeyaan kaca oo iska celiya gaalada waxaan leenahay walaalaha soomaaliyeeda muslimiinta ah run waxaa idinkugu sugan dayasho aada u wanaagsan magaalada london ee kufriga caasimadiisa ah waa muslimiinta ahaa dhalinyarada ahaa xijilkii ay ku dhaqaaqeen oo gaalka ay ku bireeyeen waxaa idinkugu sugan dayasho wanaagsan marka war gaalada bireeya oo tooreeyihii nala soo baxa bambooyinkii nala soo baxa oo maaragtay basdoonadihii nala soo baxa oo hubkii nala soo baxa oo iska celiya waxaan baktiga yacni waxa weeyaan waxaay u socdaan waa inay gaalnimo idinku ridaan hadafkaasayna jecel una saxyinayaan marka walaalahaas ku daysada sidaa gaalada u laynaya u biraynaya marka waxaan leenahay dadka magaalada muqdisho ku nool war ilaahay ka cabsada oo waxa weeye hurdada ka kaca iyo waxa aad ku sugan tihiin haddii kale dulligaas ayaa idiin idiinsii labalaamaya maxaa gaaladu layla wanaxaaran kama daalayaan inay dhibaatadiina u saciinayaan marna marka la joogsanayaan inay dhibaatadaas idinku wadaan oo idinku wadaan idinku wadaan ilaa aad marka dambe waxa weeyaan aad gaalnimada iyo waxa ay jecel yihiin aad ka qaadataan ad ku qanacdaan weeye marka waxaan leenahay meesha ha fadhinina dadkiiyo sidaa loo gelaya ha fiirsanina waxa weeyaan mujaahidiintiibaa hortiina lagu ceynayaa baa laydinku eedeynayaa inaad tihiin mujaahidiintii waxaa jundaalle nimankii nabaddiidka ahaa waxaana looga diyaa mujaahidiinta iyo muslimiinta ahi nabadda ay u saciyiyaan iyo meelaha ay gacanta ku hayaan sida nabadda uga jirto iyo khayrka iyo kala dambaynta iyo wanaagga taasi waa mid mushaahad ah oo caalamka o dhan uu wada arkayo laakiin waxa weeyaan waa suurad bedeli iyo waxa wixii ilaahay u noo sheego carabka inay nagu weerarayaan ah taas bay wadaan marka waxaan leenahay warkaca wiilasha iyo yarkaca ee la sheegay ay waqti dhow soo islaameen ee diintoodii waxa weeyaan fahmay ee gaaladii in la dirayo la gowraco uu yahay dhaqankii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu la yimi nabi wuxuu leeyahay ji'tukum bidabx isagoo quraysh la hadlay waxaa la imid inaan idin gowraco idin laayo sidaasay ugu dhaqmeen markaasay gaaladii guryahoodii ayay ku birayeen waa ka cabaadkooda uu baxaya oo qayrinaya oo labadaas wiil ay ka qaylisiiyeen dowladihii gaalada kuwa ugu waaweynaa adinkuna malaayiin qof baa tihiin shucuub shucuuban baa tihiin gaalahuna xuno afrikaan oo shayaadiina ah, oo dhulku ka soo duulo aidis wada inaad marka waxa u dullaysnaataan oo sidaa idiin xirxirtaan oo sidaa idiin ixaaneeyaan ma aha wax uu qof muslim qaadan karo qofka muslimka waa qof kiiro leh waa qof waxa weeye sharaf leh waa qof damiir leh ma aha wax la qaadan karo war ilaahay ka cabsada oo gaaladan iska celiya idin dulaysanaysaa marka taas ayaa lagu baaqayaa walaalaha muslimiinta ah ku nool magaalada muqdisho in salaada subax dadka laga hor istaago oo wakhtigii la aadayey dadku ay ku soo baraarugaan ciidamo hor jooga maxaa laga dhadhansan karaa sababta waxa weya hadaba dhaqanka gaalada lagu yaqaano man adlaw minman nadaca masaajid allahi an yudkara waaba waxay u socdaanba dulmiga iyo gardarada iyo gaalnimada ay u saxiyayaan waxay tahay dadka in laga celiyo meelaha ilaahay ku caabudayaan oo ilaahay ku xiraanayaan oo ku noolaanayaan loona sarfiyo meeladaha meelaha caweyska iyo baktiga iyo hoteelada shayaadiinta naagaha qaaqaawan ay joogaan iyo khamrada ay taallo halkaana waa loo fasaxaya waa loo furayaa waa loo naasnaasayaa dadkana waa loo qurxinayaa heesaha iyo hobolada iyo meelaha waxa munkarka lagu tumo laakiin masaajida ilaahay iyo madaarista iyo meelaha khayrka lagu hayo waa laga hor joogsanayaa waa dhaqankooda waana gaalnimada midda ay qoryahaba u sitaan wax kale uma sitaan nabad nabadinaysan u imaanin ummadda dhan baa wada og oy u yimaadeen dadka muslimiinta nabadda ka ilaaliyaan khayrka ay ka ilaaliyaan ayaga iyo diintooda in iskumadax banaata ay ka ilaaliyaan taasay u yimaadeen hadafkii ay u yimaadeen bayna ka mid tahay inay dadka masaajida ka hor istaagaan